alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam bacd qaala alimaamu malik raximah اllah man ishtaraa shiksan fii daarin aw ardin wa xayawaanan wa curuuda fi safqati waaxida faطalaba الshafiicu shufcatahu fi اdaari aw اlardi faqaala almushtari qud ma ishtaraytu jamiica فإني إنما اشتريته جميعا هذه مسألة إذا اشترى شخص شخصا جزءا من دار أو أرض أو مزرعة شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا ومع هذا الشخص حيوان عروض الجميع مبيع fii safqati waaxidati wacaqdin waaxid faطalba الshafiicu shufcatahu fi اdaari aw ilard fajaءa الshafiicu qaal ana liya alxaqu fi an aakuda addaara aw ilarda bاshufca wla uriidu alcuruuba aw اlxayawaan hada la shufcata fiih wainama aakudu hada اljuزءa min addaar aw hada الshikص min alard faqaala almushtari la ima an taakuda aljamiic taakud hada shaksi min addaar aw alard alxayawaan alcuruud ima an taakuda aljamiic aw tadaca aljamiic fainii inamaa ishtaraytuha jamiican inii inama ishtaraytuha jamiican faima an taakuda aljamiic aw tatruka aljamiic khud aladii yucjibuk mal camal idaa saara hada nisac qaala malikun bal yaakudu shafيicu shufcatahu fi اdaari aw اlardi bxisatiha min dalika taman hada jawaab qaala malik bal yaakudu الshafiicu shufcatah fi اdaari aw اlardi kayf yaqul bxisatiha min dalika thaman dalika thaman اlmajmuc faida kan maala qad baaca albaa'icu daaran aw juz'an min daarin wa curuudan wa xayawaanan bihalaathi mia wa abaa ashafiicu an ya'khuda aljamiic wayaquul la ana aakudu hada aljuz'a min addaar kayfa nacrifu qiimata hada addaar qaal yaakudu ashafiicu شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك ثمن من ذلك ثمن المجموع يأخذ ما يناسب هذا القدر من الدار كيف يعمل يقول يقام كل شيء اشتراه على حدته يعني يقام يقوم يقام بمعنى يقوم يقوم كل شيء اشتراه على حدته على انفراده فتقوم الدار هذه بكم مئة طيب والعروض كم مئة والحيوان كم مئة إذا الجزء الذي يخص الدار من الثمن إنما هو كم مئة يدفع مئة ويأخذ الدار قال يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به uma yaakhud shafيicu shufcatahu bاladii yusiibuha yani yusiibu daar min alqiimati min ra'si thamn walaa yaakudu min alxayawaani wاlcuruudi shaya ila an yashaءa dalika lakin in shaءa in shaءa shafiicu an yaakuda aljamiic wayadfac halaaثamia falahu dalik lakin in ma radya laa yukrah calى anahu yaakud اljamiic bal yaakudu qadra الshخص min addaar بالقيمة التي تناسبه هذا مفهوم قال مالك ومن باع شخصا من أرض مشتركة رجل باع شخصا قطعة من أرض مشتركة طيب فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع مجموعة مشتركة في baaca xisatahu min addaari lilgayr ashurakaa ikhtalafuu bacduhum yaquul natruk hada walaa naakudu bishufca bacduhum yaquul la bal aakudu qisطi min ashufca kayfa alcamal waman baaca shiksa min ardi mushtaraka fasallama bacdu man lahu fiiha shufcatu lilbaa'ici <clears throat> huna qaala alwaqashi haakada qaala alimaam lilbaa'ici wa huwa galab hada galab wainama asawaabu lilmushtari wla wajha lidikri lbaa'ici haa huna liana almaqsuuda ana haa'ulaai yatrukuuna الشhخص almabiica biyadi اlmushtari la biyadi اlbaa'ic albaa'ic qad baacahu wa saara fi yadi lmushtari فتصويب العبارة هكذا فسلم بعض من له فيها الشفعة للمبتاع وهو المشتري وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته وقال البعض الآخر لا بد أن نأخذ بالشفعة ما العمل قال إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي kaanuu inayn maala qaala waaxid ana usallimu ma shtaraahu lmubtaau lahu walaa aakudu bisha waqaala alaakharu la ana laa usallimu xaqii liaxad bal ana aakudu xaqii min ashufca waida ikhtalafa xiinaidin naquul aladi yuriid an laa yusallima qadrahu lilmushtari yaakudu aljamiica aw yadacu ljamiic hada alcabd qaala ina man abaa an yusallima bishufcati kulliha ina man abaa an yusallima yaakudu bishufcati kulliha ima an yaakuda aljamiic aw yatruka aljamiic walaysa lahu an yaakuda biqadri xaqihi wayatruka maa baqiya مسألة أخرى قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة جماعة شركاء في دار واحدة طيب باع أحدهم حصته باع أحد هؤلاء الشركاء حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا هجر والشركاء الباقون كلهم غائبون ما عدا واحد واحد موجود walaakharuuna gaa'ibuun ayib facurida cala alxaadiri an yaakuda bishufcati aw yatruka qiila lilxaadiri anta almawjuud min ashufacaa faima an taakuda ashufcata kullaha way maanta wahuwa yaquul ana lii juz waaxid fiiha yuqaal la laa tatajaza' ilumuur ima an taakuda aljamiic aw tatruka aljamiic anta bilkida qaal faculida cala alxaadiri an yaquda bishufcati aw yatrukaha faqaala ana aakudu bixisati wa atruku xisasa shurakaa'i xataa yaqdamu qul la ana aakudu xisati wahaulaai ashurakaa alguyar hum bilkhiyaari mata qadimuu in ahadu aw rafadu qaal ana aakudu bxisatii wa atruku xisasa shurakaa'i xataa yaqdamu fain akaduu fadalik in akaduu fabiha wanacma kulu axdan akada xadahu wa qisdahu wain tarakuu akadtu jamiica shufa taqul ana xalli hada cindii hada alxal yaquul ana ahudu bxisati waatruku xisasa shuraka xata yaqdamuu fain ahaduu fadalik wain tarakuu ahadtu jamiica shufa qaala maaliku laysa lahu ila an yaakuda dalika kulaha aw yatruka laa tatajaza ima an taakudahaa kulaha wa ima an tatrukahaa kulaha ayib fain jaaa shurakaauhu bacdamaa akhada aljamiic jaaa shurakaauhu fain jaءa shurakaauhu akaduu minhu aw tarakuu in shaau yuqaalu lahu khud اljamiic faida akhada aljamiica wajaءa ashurakaء alguyab faima an yaأkhuduu kulu waaxidin an yaأkuda kulu waaxidi qisطahu aw yatrukuu aljamiica lah qaala fain jaءa shurakaauhu akaduu minhu aw tarakuu in shaau faidaa curida hada calayhi falam yaqbalhu falaa araa lahu shubca faidaa curida calayhi hada ra'yu warafada hada ra'yu falaa araa lahu shubca masala aw baab qaala malik maa laa taqacu fiihi shufca ashyaa laa tadkulu fiha shufca waqad mara bina shayun min hada qala maliku can mxamed bni cumaarata can abi bakr bni xazmi ana cثmaan bna cafan qaal ida waqacat اlxuduud fi اlardi falaa shufcata fiiha walaa shufcata fi bi'rin walaa fi faxli الnakli hada taطbiq limacna alxadiid yaqul alimaam cثmaan bn cafan amiir اlmu'miniin radia allahu canhu ida waqacat اlxuduud fi اlardi falaa shufcata fiiha alati kanat mushtaraka bayna majmuuca ida wuzicat waqusimat wabuyina likuli waaxidin xaduhu minha wabaaca axaduhum falaa shufca liannahum saaruu alaan jiiraan walaysuu shurakaa walaysa fi aljiiraani shufca yaqul walaa shufcata fi bi'rin mihaaluhu rajulaani lahumaa masraca wa kullu waaxidin mustaqilun bixaqih wa baynahumaa bi'run yastaquuna minhu fabaaca axaduhum bustaanahu wa masracatah wa jaءa aakhar hal yajuuzu lihani an yaquul ana juz-a hada albiri shufcatan wاljuz aakhar lii fi اlasl qaalhu la bal yabqa hada albiru kama kaan mushtarakan baynaka wa bayna aljaari ljadiid qul walaa shufcata fi bi'rin walaa fi faxli الnaxli kadalik faxlu الnakhli huwa shajar min annakiil laka يطلع زهور فتؤخذ هذه الزهور وتضرب بها زهور النخل الأنثى فهذا فحل لهذا فإذا كان لكل واحد منهما مزرعة بستان وبينهما فحل نخل مشترك بينهما وباع أحدهم بستانه هل يجوز للآخر أن يقول أنا آخذ شفعتي min hada alfaxli akhtasu bihi la yuqaal hada alfaxlu yabqa kama kaan washtaraka baynaka wa bayna aljaari ljadiid qaala malikun walaa shufcata fi طariiqin saluxa alqasmu fiiha aw lam yaslux kadalika ayda majmuuca mushtarika fi daar baaca axaduhum juz'ahu falaa yajuuzu liashurakaa an yaakuduu an yaquluu laa yajuuzu lishuraka alaakariin an yaquluu naakudu shufcata hada daar wاطariiq aladi yusilu ila daar ariiq laa yadkulu fi shufca bal hada ariiq mushtarak bayn ljamiic faidan aariiq sawaaء yumkin taqsiimuhu aw laa yumkinu taqsiimuhu laa yadkulu fiihi aw laa tadkulu fiihi shufca qala malikun alamru cindanaa anahu laa shubhata fi carsati daarin saluxa alqasmu fiiha aw lam yusl kadalika alcarsa qaala alwaqashiy sumiyat alcarsatu carsatan liana asibyaana yucarisuuna fiiha ay yalcabuun ay yalcabuun kadalika ayضa ida kana hunaka daar mushtaraka walahaa fina yalcabu fiiha alawlaad uma baaca axaduhm juz'ahu min hada daar hadihi alcarsa laa tadkul fiiha shufca bal takunu mushtarakatan ayda masألة qala malik fi الrajuli hadihi taxtaaju ilى tanabuh hadihi taxtaaju ilaa tanabuh istixbaar qala malik fi الrajuli yshtari ardan rajul yshtari ardan fatamkuthu fii yadayhi xiinan amkusu haadihi qaala maliku fi rajuli ishtaraa shiksan ma macna shiks sabaqa miraara fii rajuli ishtaraa shiksan min ardi mushtaraka calى anahu fiiha bilkhiyaar rajulu ishtaraa shiksan wa qaala ana ishtaraytu laakin lii khiyaar halaata ayaam ima an umdiya albayc aw absit albayc faaraada shurakaau lbaa'ici an yaakuduu maa baaca shariikun bishufcati qabla an yakhtaara almushtari araaduu an yaakuduu bishufcati qabla an yakhtaara almushtari imdaaca albayc yani fi muddat alkhiyaar yuriiduuna an yaakuduu bishufcati qal ina dalika laa yakunu lahu xataa yaakuda almushtari wayahbuta lahu albaycu binqidac alkhiyaar intadar xataa yantahi khiyaaru hada almushtari faida intahaa khiyaaruhu wa habata lahu lbaycu walazim xiinaidin ida araadu an yaahudu bishufcati yaakud faida wajaba albaycu falahu bishufca ayb qaala malikun fi rajul yashtari arban rajul yashtari arban fatamkutu fi yadayhi xiinan uma yaأti rajulu aakhar fayudriku fiiha xaqan bimiiraahihi rajulaan nadrib maala rajulaan akhawaan baynahumaa ardun baaca axaduhum nasiibahu min aakhar uma maat can baniin jaa abnaa'uhu waqaaluu hadihi alardu alatii ishtaraytaha min waalidina lanaa alaan xaqu shufaa naakuduha naakuduha yajuuzu lana lianna shufcata xaqun yuuras uma yaأti rajulu fayudriku fiiha xaqan bimiiraathi ina lahu shufca in habata xaquhu ayb in habata xaquhu wain agallat اlard yani ahmarat اlard waantajat ahnaaءa wujuudiha fii وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول فإذا جاز لهم أن يأخذوا الأرض بالشفعة ويسترجعوا الثمار التي حدثت في المزرعة تطبع من؟ تطبع المشتري الأول لأنها في ضمانه ولو هلكت هلكت في ضمانه والقاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان alkharaaja bidamaan qaal wainamaa agallat ilardu min gallatin fahiya lilmushtari alawal ilaa yawmi ilaa yawmi yahbutu xaqu alaakhari liannahu qad kaana daminaha low halaka ma kana fiiha min giraasin aw dahaba bihi saylun kanat min damaanihi hada mafhum aisha cabdallah ayb fain طaala zamaan طaala zamaan اlbayc xasala baycu hada اljuz qabla zamaan aw halaka shuhuud aw halaka shuhuud اlbayc walaa yudraa hal hada اljuz biica aw maa biica wuriha aw maa wuri wuhiba aw maa wuhib laa yudra halaka shuhuud aw maata albaa'ic aladi baaca hada اljuz maat aw almushtari halaka almushtari aladi ishtaraka hada اljuz maat aw huma xayaan fanusiya aslu lbayci wاlishtiraaءi lituuli zaman aw kilaahuma xay almushtari wاlbaa'ic lakin yaqulaan naxnu hada amru qadiim ma nadri nasiina qaal fanusiya aslu lbayci wاlishtiraaءi lituuli الzaman faina shufcata tanqaطc laa shufca lannahu laa yudra haman ida juhila haman laysa hunaaka shufca qaal faina shufcata tanqaطic wayaأkudu xaqahu aladi habata lah wakulu waaxid yaأkudu xaqahu aladi habata lahu duna shufca yani kul waaxid yaأkudu hada aljuz aladi kana lahu walaysat lahu xaqu shufca aw fi ajzaa hada mafhum wain kana amruhu calى gayri hada اlwajhi wain kana amru اlbayci calى gayri hada alwajhi fi xadaahati alcahdi wa qurbihi alcahdu qariib hada albaa'ic baaca hadi daar qabla shuhuur alcahdu qariib wa huwa yaqul ana la adri bikam bictuhu ana la adri bikam bictuhu alcahdu qariib وهذا ليس جهل وإنما يريد أن يلقي الشفعة لأnنه إذا ما عرفت القيمة laa شhفcةa فهuوa مiن أجل أن يفسد شفعة على شريكه يقول أنا لا أذكر الثمن قال وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه يعني hذا تفسير عطف تفسير في حdاثة العهد يعني قرب العهد وأنه يرى أن البائع غيب ثمن يرى الشريك الشفيع أن البائع غيب ثمن يعني أخفى ثمن أن البائع غيب ثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة ما العمل يقول قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها هاي صار في مخرج آخر صار في مخرج آخر natruku alqiima alati baaca biha daara hada albaa'ic wanaqul liaakhariin qawimuu hadihi daar yaqul quwimat iddaaru calaa qadri maa yuraa anahu hamanuha fayasiiru hamanuha ila dalika taqdiir yasiiru hamanuha ilaa maa qadara bihi almuqadiruun ayb uma yundaru ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة ينظر إلى قيمة ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة هذا المشتري الجديد قد زاد في الأرض أشياء غراس جديد بناء جديد عمارة جديدة ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة فيكون فيكون اسم يكون يرجع إلى ما زاد فيكون ما زاد على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم نفك العبارة نقول فيكون ما زاد على وفق ما يكون عليه فيكون ما زاد على وفق ما يكون عليه الأمر في من ابتاع الأرض بثمن معلوم فهمتم بعد الفقر هذا الرجل الشريك البائع أخفى الثمن قال أنا بعت الدار لكن لا أدري الثمن كم كان tuqawam alard yuqaal liahli اlkhibrati biqiimati اlcamaa'ir qawimuu hadihi alard ayb ida qawamuu qaluu hadihi bimiyah yuqaal lahm ayضa almushtari zaada fiha ashya ukhraa laysat fi اlasl binaa giraas wa ashyaa jadiida qawimuuha ayضa قوموها أيضا فيقومون الآن عندنا مبلغ جاء من جهة التقدير والتقويم هذا يكون مثل ما لو كان هناك بيع أرض بثمن معلوم يزيد فيه المشتري أشياء هذه مثل هذه هذه yani hada thaman aladi quwim bihi daar wa quwima bihi alghilaas ljadiid yakun mila thaman almacluum aladi biicat bihi daar wاlghilaas aladi quwim fakama yadfac ashafiicu qiimat alardi wa qiimat alghilaasi almacluum kadalika yadfacu huna ashafiicu in araada alqiima almuqadara min qibali ahli اlاkhtisaas mafhuma la yaqul uma yundaru ila ma zaada fi lardi min bina'in aw gharaasin aw cimaara fayakunu yani ma zaada calى wafqi ma yakunu calayhi اlamru fi man ibtaca alarda bihamanin macluumin uma banaa fiha wagaras uma akhadaha saaxibu shufcati bacda dalik masألة أخرى qاla malik wshufcaة haabitat fي maali اlmayiti kama hiya fي maali اlxay shufca shay yuuras faidaa ishtaraa shakصu shakصa min daarin wamaat faina الshafiica yaأkhud الshufcata aw yaأkhud bshufcati min hada almaal aladi lilmayit fastarjicu daarahu داره قال شفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت hadihi daar maala kaanat bayna اثnayn famaata axadu faaraada an yaakuda الshafيicu hada اlqadra fara'aa ahlu اlmayiti ana hada yanqusu qiimata hada اljuzء faqaaluu la naqtasim تأخذ هذا أنت ونأخذ هذا الجزء نحن ونقتسم ونحدد لأن الشيء المشاع قيمته قليلة لكن الشيء المحدد المقسم قيمته عالية فإذا خشي أهل الميت أن تنقص قيمة almushaac wa araaduu an yuqasimuu baynahum wa bayna ashariik ashafiic xataa tartafica qiimatu hada aljuzi falahum dalika walaysa fiihi shuk qaala fain khashiya ahlu lmeyti an yankasira yani an yanqusa maalu lmeyti faqasamuuhu qasamuuhu uma baacuuhu falaysa alayhim fiihi shuk laysa calayhim fiihi shuk masala ukra qaala maaliku walaa shufcata cindana fii cabdin walaa waliidatin walaa baciirin walaa baqaratin walaa shaatin walaa shayin min alxayawaan walaa fii shayin min alxayawaan walaa fii fawq walaa fii bi'r laysa lahaa bayaad yani laysa lahaa ardun bi'r laysa lahaa ard waxdahu laysa fiihi shufca lakin ida kaana hada bi'r tabc lilardi lilmazraca yadkul fiiha qaala inama shufcatu fi ma yaslxu an yanqasima wataقacu fihi اlxuduudu min alardi faama ma laa yaslxu fihi اlqasmu falaa shufcata fiih masأlaة اlakhiiraةi fi shufca qaala maliku man ishtaraa ardan fiiha shufcat rajulu ishtaraa ardan fiiha shufca linaasin xuduur hada اlmushtari ثani alأwl ishtaraa hadihi اlarض ishtaraaha وفيها شفعة جاء آخرون فأرادوا أن يشتروا هذا من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فليرفعهم إلى السلطان فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان هذا المشتري الجديد الذي يريد أن يشتري هذه الأرض التي فيها الشفعة maadaa yasnac yadhab ila sulطaan fayaquul haulaaءi ashurakaa ima an yaakuduu hadihi اlarda bishufca wayubayinuu ana lahm iraada fi shufc waima an yusalimuu lii faashtariiha ana min hada اlmushtari qaala falyarfachum ila sulطaan faima an yastaxiquu wayaakuduuha waima an yusalima lahu sulطaan wayaquula lahu haulaaءi acradu can shufca falaka an tashtarii fain tarakahum falam yarfac amrahum ila sulطaan ayb hada almushtari athani ma rafachum ila sulطaan tarakahum washtara alarda wahum shaahiduun ana alarda alatii lahum shufcatu fiiha yashtariiha mushtarin aakhar wahum yarawna hada qaala fain tarakahum falam yarfac amrahum ila sulطaan waqad calimuu bishtiraa'ihi fatarakuu dalika bacda cilmihim can xataa taala zamaanuhum uma jaauu yatlubuuna shufcatan falaa araa dalika lahu faqaal lahum asqadtum xaqakum kaana hada rajul xaadira wa kuntum tarawna anahu yashtariiha walam tarfacuu amra alardi ila sulطaan ta'tuuna alaan bacda sanawaat wataquluun naxnu nuriidu shufcaa laa shufcata lahum mafhuum hada wallahu aclam sal allah waslam